بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين insha waxaa noo dembeysay idraakaadkii halkan sheekh wuxuu ka bilaabahayaa nadarkii iyo daliilkii intaana taa u gudbin shala dhallinyarada waxay dalabadu qaar waxay weydiiyeen ku saabsaneed ishkaal ka galay masale maalin hore aan baraarujinay oo markuu sheekhu ka soo hadlahayay alcilmu daruuri cilmi daruuriga markuu ka hadlahayey wuxuu sheegay inuu yahay cilmiga ku laasimahaya kabacdina amhilu sheegay amhiladaasi howlahaas marka waxay nagu keentay inaan sheegno waxyaalaha daruuriga lagu gaaro cilmi daruuri wax lagu gaaro shan baan marka sheegnay shan baan sheegnay awlowiyaadka iyo shucuurka baatinka adigu waxaad dareemayso tawaaturka shucuurka daahirka tajriibaadka shantaasaan sheegnay shala marka waxaan sheegnay idraakaat dadka xoogaa qaar bay marka iska dhex galeen marka shuqul iskuma le laba baabo kala duwan weeye sababtoo ah waxaan maalintii hore ka hadalnay waxay ahaayeen waxyaalaha daruuriyaadka ama yaqiintaabu ahaa sidaa daraaddeed waxaa loo yaqaanaa kuwaan maalinta horan sheegnay cilmi daruuriga maraatibulyaqiin baa loo yaqaanaa cilmiga yaqiintaa oo dhabta ah oo go-aan duruqda iyo qaababka ku yimaado wax laga hadlaayo marka waxaa la yidhaha maraatibulyaqiin baa loo yaqaanaa maratiblyaqiin marka maraatib lyaqiin maay maxaad ku gaari kartaa awlowiyaad ina adigu hadda jirtade tawaatur inaad ummadoo dhan ay wada sheegayso inuu yahay shay adugu aad dareemaysa naftaada aad ka dareemayso inaad adugu isha saarto taabato urisay oo aragtay in la tajribeeyey qaabkaasaa yaqiiniyaadka lagu gaara waxaan markaan ka hadlayni wuxuu ahaa alcilmu alyaqiini qaabka lagu gaaray waxyaalaha lagu ogaada buu ahaa wuxuu ka hadlayna shalay waxaan ka hadalnana waxay ahayd mudrikaadku ama yaqiin ha ahaado ama danni ha ahaado ama jahli ha ahaado ama shaki ad wuxuu rabaa ahaado marka daaka akhas kaas khaas buu ahaa kanna waxaa weeye he caam wey saa daraaddeed kuwa hadda shala aan sheegnay cilmiga yaqiintu waa qayb ka mido wey cilmiga yaqiintu qayb ka mido dee cilmiga basaa gelaya cilmiga basaa gelaya kuwa kale ma gelayaan aan ka socono ayib wadaadku halkan wuxuu kaga hadlahayaa baabu bayaan nadari wadaliil wuxuu baab u yahay oo caddayn u yahay la caddeeyo bayaani in la caddeeyo oo la kashfiyo oo la faydo oo la sharaxo annadaru fiiradii in in in la sharxo oo la caddeeyo iyo wadaliilu daliilka in la sharxo wuxuu yihi marka sheekhu والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه هو النظر نظركي وذلك حوغا وحو شرح دونا si fiican u sharxi doonaa daliilka laakiin nadarka xoogaa wuu gaabiyey nadarka xoogaa wuu gaabiyey marka maadaama uu gaabiyey inaan annagu xoogaa wax ka taataabanno waa daruuri oo lagama maarmaan ayb waa daruuri nadarka marka haddi wuxuu ku qeexay inuu yahay huwa alfikru fi xaali lmanduur marka nadarka hadalka uu sheegana waa isdilaax isilaaxay buu sheegay laakiin luuqa ahaan ma usan sheegin isilaaxa uu sheegay luuqa ahaan ma usan sheegin luuqa nadarka macaani badan buu leeyay luqad carabiya loo yaqaanaa waxayna ku xidhan taha had iyo jeer waxyaalaha ile ficilka hadduu ka dhacahayo xubnaha hadduu ka dhacahayo luuqa alcarabiya waxaa lagu yaqaanaa inuu laazim yahay laazim inuu yahay oo hadduu adiga kaa dhacayo baa la yaqaana hadduu kulligaa kaa dhacay cafwan kulligaa hadduu kaa dhacayo inuu laazim yahay xubnahaaga hadduu ka dhacay inuu mucadi oo mucadaya oo tee daraba zaydun camran baad dhahaysaa darbiguna gacantu ka dhacaya haddii nadar iyo fiiro ay tahay fiiradu ishay ka dhacaysaa waa inay gudubto marka nadara fulan ilaa kada waa in la yidhaahdo xarfjara ku gudbo ama eh, maxaa le wax kale xarufta jirkoo kala duwan kan marka waxaan uga jeedaa nadarku mar wuxuu ku gudbi fii buu ku gudbi mar ilaa buu ku gudbi mar calaa buu ku gudbi had waxbuu ku gudbahayaa hadda midka halkan laga hadlay waa ujeedaa sheekh wuxuu kuy waxaa weeye waa midka ku gudbahaya fiida ku gudbahayo annadaru fii kada laa nadaru ilaa kada ma ah haddaad tidhahdo marka nadara hadda kan loo jeego nadara fi shay haddaad tidhahdo ama fil amri waxaa weye shaygu fiiriye wey gudihiisa wey shayga gudihiisi baa la ego laakiin nadara ilaa kada haddaad tidhaahdo waxaa weye bimacnaa absarahu wa ra'aahu ishi wey taas marka taa lagama tan waxaa laga hadlahayaa waa fiirada shay gudihiisa la fiiriyo marka nadarka luqa alcarabiya markii la koobo canihiis waxaa weeye atadaburu walfikru atadaburu annadar huwa atadaburu walfikru inaad tadaburto oo ta'amusho oo rogrogto oo hadba dhinac ka istaagto ood ka fakarto haadaa huwa nadar ayb nadarka halkan sheekhu uu qastaayo ka hadlahayana waa nadaru اlqalbi laysa binadar اlcayn la soco anadar hunaa waxaa weeye nadaru اlqalbi laa binadar اlcayn nadar cayn lagama hadlayo isha ood saa wax u saarto waxaa weeye lagama hadlayo waxaa laga hadlaya nadaru اlqalbi qalbigu inuu wax fiirfiiriyo oo ka fakero oo ka baaraandego oo rogrogo wey wax halkan laga hadlahayo ee lagama hadlayo isha inaad bac wax ku siiso ood aragto lagama hadlayo marka nadaru اlqalbi wey taa waa waa muhiim in la ogaado istilaaxa waa sida uu sheegay istilaaxa waa sida uu sheegay nadarku waa fikir shayga laga fakaro sida uu sheegay annadaru huwa alfikru fii xaali اlmanduuri fiih suu sheegay wey marka alfikru waa ta'amul iyo fiirfiirin aad fiirfiiriso fii xaali اlmanduuri xaaladda iyo arrinta uu ku sugan yahay iyo waxa uu ku sugan yahay almanduuru fiih kan la fiirinahayo manduuru fiigu marka muxuu yahay manduuru fiigu la soco huwa aladila la soco almanduuru fiih huna waxaa weeye adila sharciya walcaqliya waxa laga hadlayo waxa la fiirinahayo oo laga fakarahayo oo la rogrogayo waxaa weeye aladila الsharciya wاlcaqliya wاlamaaraat almuusila ila اlcilmi wadanni wax laga hadlayo mahawlo kale ma la fiirinaya lanno nadarku ilmi adilo sharcina waa noqon karaa oo kitaabka qur-aanka iyo sunadii aad fiirinaysaa ta'amulaysaa wuxuu kaloo kal noqon karaa shay caqli ah waxba shay bartaa inaad go-aan ka gaarto mobilkana laguu keena waa lagu yidhi waa halaysan yahe samee haddi waa ka fakeraysaa waa fiirinaysaa isha waa ku haysaa haddana waa ka fakeraysa xageela yahay seeyahay xalgiu seeyahay qofka xanuunsan baa dhakhtar loo keena uu ka fakaraya uu fiirin calaamadu fiirinhaya marka nadarku waa tafakur fii xaali اlmanduur manduurka marka wuxuu noqon karaa adilada sharciga wuxuu noqon karaa caqligu noqon adilada caqliga iyo axwaasha caqligana waa noqon karaa howlahaas marka eh, waa sidaas waa sidaas amaaraadka iyo waxyaalahaas in la fiiriyo weeye waa in la fiiriyo ayb maxaa marka manduuru lahu waxa la fiirinahayo iyo ujeedada leeyanaya maxay tahay waa miduu sheekhu kuu sheegay oo ah in xukun sharciya lagu gaaro wax hadda laga hadlaya waxaa weeye xukun sharciya almanduuru lahu waxa daraaddii wax loo fiirinayo oo loo qasdayo la doonayo waxaa weeye hee xukmu sharciya in la gaaro waxa wax u fiirinayso wakhtiga u bixinayso oo u fakerayso oo oomayso u rafaadayso oo dantaadoo kaliya wax kaloo dhan u seegtay waxaa weeye inaad gaarto xukmu sharciya inaad gaarto xukun sharciya inaad gaarto ood ka baaraan weeye waxa hadda laga hadlahayo oo halkan looga hadlayo marka wuxuu yidhi annadaru fiiradu waxaa weye waa nadaru qalbi baan niri huwa alfikru waa in laga fakaro fii xaali اlmanduuri kan la fiirinaya xaalkiisa in laga fakaro hadda fikr buu meeshaan ku sheegay wadaadku fikr buu ku sheegay marka fikirka laftiisa in in la tacriifiyo waa waa lagama maarmaan wey oo asaga laftiisa la ogaaday leanno haddii nadar la sheegay fikirka laftiisa in la fiiriyo waa daruuri wey laftigeeda marka fikirka maxaa isna la yidhaahdaa icmaalu اlcaqli fi shay baa la yidhahda alfikr waxaa weeye icmaalu shayin icmaalu caqlina cafan icmaal اcaqli fi اlmri arin inaad caqligaaga aad kaga shaqaysiiso ood geliso ayaa la yidhaahdaa luqa alcarabiya sidaasaa la yihahda isilaaxa lakin waxa wey intiqaalu nafsin min almacaani intiqaalan bilqasd naftaadu inay ka guurto macaani iyo waxay fiirfiirisay xaggeyna u guuraysaa intiqaalan ila lqasdi wey ujeeddadii dantaadle macnaha markaad fiiriso ood rogrogto waad isaga tegaysaa ag fadhin maysid wey qasdigaay ujeeddadaad qaadanaysa oo muxuu qasdigu xukun baan ridayaa mar haddaan macaanida fiiriyo oo adilada ka fekero oon fiirfiiriyo iska agfadhin maayo go-aan baan qaadanaya waxaan leeya waxaanu waa xalaal waxaanu waa xaaraan waxaanu waa mubaax waxaanu waa waajib maqsad baan u gudbahayaaw maqsad ayaan u gudbahayaaw tay marka eh, luq ahaan waxaan ihi icmaalu lcaqli fi lamri weeye icmaalu caqli fi lamri eh, caqligaaga iyo maskaxdaada inaad kaga shaqaysa arrin aad kaga shaqaysiiso istilaaxana waxa weye intiqaalu nafsin naftu inay ka guurto oy ka tagto min almacaani macaanida iyo alfaadda iyo waxa la fiirinayo intiqaalan bilqasdi iyadoo qasdiga loo guuray ujeeddada iyo danta laleeyahy oo laga wado axkaamta laga wadayo axkaamta laga wado macaanida laga wado marka caqliga eh, waxaa le fikirka iyo nadarka hadda markaad fiiriso waxaa caamsan fikirka caamsan wey fikirka caamsan lanno markaad fakarayso qad tufakiru fi اladila waqad laa tufakiru fi ladila hawlo kalead ka fakeraysaa iyo biil iyo ganacsi iyo hee baad ka fakeraysaa waabaad wardiinaysaa ilaahay cadamadiisa iyo aakhare iyo janno iyo naarba waad ka fakeraysaaba fikirku marka baa cam ah fikirku waa caam laakiin nadarku waa ka caamsan yahay hawlo gooni ah ayuu nadarku yuu ku dhacaya nadarku hawlo khaasa ah, ayuu ku dhacaya wadaadku hadalka uu nayiro meesha noogu qoray oo ah huwa alfikr uu nayiro waxaa ka fiicnayd inuu yidhaahdo oo ka daqiiqsan inuu yidhaahdo huwa tafakuru inuu yidhaahdo huwa tafakuru lannu fikr haddaad tiraahdo faker kale hal mara bay ku dhici kartaa laakiin markaad tira huwa tafakuru aad tiraahdo oon tac ku darno oon shidno waxay faa'iidaynaysaa mubaalaqa iyo xeeldheeri oo ah atafakuru hee fii xaali اlmanduur waqtan طawiil wakti badan inaad fiiriso ood rograto ood ka baaraan degto usoo noqoto hadba dhinac ka istaagto ayay keenaysaa marka wadaadka waxaa ka fiicnayd meeshuu yidhi alfikru uu yidhi attafakuru inuu yidhaahdo in laga fakaro oo la rogrogo weeye leanno qaacidada ajruumigu maxay ahayd siyaadat lmabnaa hee tadullu siyaadat almacnaa haaliban ah, siyaadada marka xuruufta la kordhiyo kelimadda la kordhiyo waxay ku tusaysaa macaanidu inay badan yihiin oo ujeedada dantu ay badan tahayba inta badan kutusaysaa inta badan saasay kutusaa marka waxaa ka daqiiqsanayd inuu yidhaahdo atafakur inuu ka cabiro ayaa wadaadku taasaa ka fiicnayd wey taasaa ka fiicnayd lanno mujtahidku fiirada oo wax fiirinahayo waxay laasimsanaysaa hee atafakur wakti طawiil in wakti badan wax fiiriyo oo ka baaraandego oo baaro oo dad wax weydiiyo kutub wax ka fiiriyo axwaasha uu fiiriyo ayay maxaa la yidhaahdaa yay keenaysaa hawshaa ayay keenaysaa ayb marka wuxuu yii huwa nadaru waa fiiro weeye fii xaali manduuri annadaru wannadaru fiiradu oo qalbiga wax laga fiiriyo laga fakero huwa alfikru waa fiiro wey ama tafakur weeye fii xaali lmanduuri midka la fiirinaya xaaladiisa laga fakero fiihi dhexdiisa wey isagaa la fiirin waxaana nihi waa adilada sharciga iyo caqliga iyo amaaraadka iyo tilmaamaha iyo sumadaha weeye wa huwa ariiqun fikirku waxaa weeye ariiqun waa jid weeye cafan nadarka cafan wahuwa nadarku ariiqun waa jid weeye iyo wado iyo wadiiqo loo mariyo wado loo maro ilaa macrifati اaxkaam axkaamta sharciga alaxkaam dee waa jamcuxukmi wey axkaamta sharciga garashadeeda iyo cilmigeedii ama dani ha ahaato ama cilmi ha ahaatee dariiq iyo wado lagu gaaro oo lagu ogaado axkaam lagula soo baxo weeye nadarku saasuu sheekhu yiri wey wuxuu yii goorma idaa wujida markii la helo weeye idaa wujida nadaru nadarkii markii la helo oo lagu helo lagu ogaado bishuruuطihi shuruud buu leeyahay bishuruudi hadda wuxuu u yidhi waa jamac la idaafeeyey oo damiir loo idaafeeye macrifo waa marka waxay kutusaysaa he shuruud badan inuu leeyahay shuruud badan inuu leeyahay buu kutusaysaa asagu laakiin hadda wax yar buu ka sheegay wax yar ayuu ka sheegay marka shuruuddiisa markii la helo ayuu wax faa'iideynahayaa markaasuu wax faa'iideynaya ayb wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah. man duul baa ka mid ah ankara inkiray oo diiday oo qoonsaday oo dafiray anadara fiirmadii wuu dafiro waaba diideyba dad baa waxay dhn wax nadar la yidhaahdo iyo ta'amul iyo fikri waxa la yidhahdo wax la fiirfiiriyaan maba jiro woy dadkaa marka waxay leeyihiin culuumtoo dhan iyo macaariftu waa daruuri woy ah, sida aad u garanaysa dabku inuu kulul yahay oo qoraxdu inay xagga bariga ka soo baxdo weeye culuumta iyo waxa la garanayo waa noocaas marka inaad wax fiirfiirsood ka ta'amushood rogrogto looma baahnay dheheen woy kuwaas marka haddi shiraazi ariiqiisa waxaa ka mid iyo madhabkiisa inuusan ag usan dheg jabad u siin oo radiyo markiiba wahaadaa khaطaun um buy kaa waa gaf buy shiraazi waxay ka mid tahay raganimadiisa inuusan waxba bayrbayrin w inuusan waxba bayrbayrin oo leexaleexaan ayib wadaad baa waaa la yihah warniyo wadaadadaad iskhilaafsanaydeen waayahan waa isla socotaana maxaa dhacay marka wuxuu yihaa la yidhi eh, wix aan isku khilaafsanayn baan iska daayey waxaan isku khilaafsanayn yaa iska daayey <laughs> macnaheedu marka waxaa wey waan tanaasulay wey alaysa kadalik waan tanaasuley wey anaa tanaasuley wixii laysku hayey mabaadidii laysku hayey madaahibtii laysku hayey masaa-ishii laysku hayey waxay rabtaa ahaatee baan tanaasuley wey laakiin tanaasulku la soco tanaasulku waa inuusan kugu ridayn lanna culimmadu qaacida waa noo imaan doonta qawaacid fiqiya maa alkhuruuj alkhuruuju min alkhilaaf mustaxab wey laakiin goorma bishardayn shardu اlawal waxaa weeye anlaa yuuqicka ilaa khilaafan aakhar khilaafka markaan ka baxhayo waa inuusan khilaaf kale igu ridaynin ثaaniyan maxaa ka mida anlaa yukhaalifa alkitaaba wasunnaw wadaaddaad isku hayseen waad ka tanaasushaa tanaasulkaagaanu ma tanaasul socotay markii hore miyaad qaldanayn mise hadda waxaad adaa adiladii iyo diintii iyo waxaad haysay iyo iimaaniyaadkii iyo caqaa'idii iyo tawxiidkii wixii laysku hayay adiladii yaad kana tanaasushaa hadda adaa ka leexday wey marka ma sahlan waxaan hadda ku keenay shiraazi wuxuu ku leeyahay wahaadaa khata'un ah, gaf weeye warka asaga in la yidhaahdo nadarka waxba lagu gaari maayo oo cilmi iyo macrifiya axkaam kuu faa'iidayn maayo oo aqoon lagu gaari maayo warka asaga waa gaf buuye wax jirana ma ah maxaa dhacay daliil caqliya eh. lna maxaa yeelay lna waa daliil iniya wey lna huwa daliilun iniyun wey ah, lima in wa lagugu weydiinaya w lna buu ku yidhi aqoonta iyo garashadu yaxsul wuxuu ku xasilayaa bilxukmi xukunka la garto wuxuu xasilayaa la helayaa cinda wujuudihi ee wujuudu nadar markii nadarkii la helo ayaa cilmi iyo ogaasho xukunkii la ogaaday baa la helayaa weeye fadalla markaasu wuxuu ku tusahayaa calaa annahu nadarku طariiqun inuu jid iyo waddo u yahay lahu ila اxukmi inuu yahay ah. war markaan wax fiirfiirinay oo rogrognay oon ka baaraan degnay xukun ma gaarnay xukunkaas ama xalaal ha noqde ama xaaraan axkaamu khamsa miduu raba ha noqdee ama haddaad badiso sita aad ka dhigto khilaaf ulawlaaba ku daree horta xukun ma gaarnay mise maanaan gaarin waan gaarnay buu yii marka wuxuu ku tusay buu yidhi inuu yahay nadarku inuu ariiq iyo waddo u yahay axkaamta lagula soo baxo oo macaarifta lagu ogaado ayuu ku ogaaday baa la ogaaday bi lianna alcilma garashada iyo aqoontu yaxsulu cilmiga iyo macrifada iyo lagu xiro weeye hawl tacliiq tacliiq wax lagu xiro yaxsulu waxaa la helayaa la ogaanayaa bilxukm xukunkii baa la ogaanayaa weeye xogaa waxaad moodaa in ay si wax ku jiraan laakiin waan iska soconaysaa lianna alcilma cilmiga iyo macrifada iyo garashadu yaxsulu ama lianna alcilma bilxukmi inaad tiraada ka fiican lianna alcilma ogaansho iyo garasho la garto bilxukm xukunka la garto yaxsulu wuxuu xasilahayaa oo la helahayaa weeye cinda wujuudi saa in la isudabmaryaa ka fiican saa in laisu dabamariyaa laqbada ka fiican ajrumu sheega lianna alcilma ogaashada iyo macrifada garashada la garta bilxukm xukunkii la garta hee yaxsul wuxuu xasilaya oo la helaya la ogaanaya cinda wujuudihi ee wujuudi nadar weeye fadallo wuxuu ku tusay weeye hadalkaa asagoo isku xirnaanta isku xirnaanta markii la helay nadarka la helay xukunkii la helay wuxuu ku tusayaa calaa annahu nadarkiiyo fiiradu dariiqun wadaya jid inuu u yahay lahu ila اxukm inuu yahay bay ku waa sax suu sheegay wey suu sheegay marka kuwa warkaa ku yidhi warkooda waxba kama jiro war baatila weeye war baatila ayb marka dee nadarka laftiisa waxaa loo qaybiyaa qaybo waxaan leeyahay cafwan fikirka oo kale hadda tusaale ahaan fikirka sheekhu hadda markaan tacriifinayno kale fikirka waxaa loo qaybiya fikir saxiixa iyo fikir baaila waa loo qaybiyaa wey qaybo isaga laftiisu leeyahay wey ayib aan ka soconno nadarka laftiisa waa la qaybiya nadarka laftiisa waa la qaybiya aragno wuxuu faslun wuxuu fasal u yahay weeye wuxuu fasal u yahay oo lagu kala saarahayaa shuruudii burwaadinka faslun wa shuruutuhu soo maa nadar soo fa ashyaau shay wey shay dhowr shay ayuu sheegu ka sheegi doona shuruudda nadarka wadaadadu way badiyaan laakiin sheekhu hadda wuxuu ka sheegay saddex buu ka sheegay saddex shardi ayuu ka sheegay saddex shardi ayuu ka sheegay ayib wuxuu yidhi ama shuruudu shuruudu nadar soomaa fa ashyaau ashyaa weeye walxado weeye axaduhaa waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado annaadiru midka wax fiirinaya inuu yahay huwa almujtahida la soco annaadir huna waxaa weeye almujtahid wey alcaalim almujtahid walmufti wey midka wax fiirinaya wey an yakuuna naadiru midka wax fiirinaya mujtahidkii caalimka waa inuu noqdo kaamil alaala aaladiisa iyo qalabkiisu miduu dhamaysanya aalaadku waa qalabka wey aalaadka wax lagu qabsado midi iyo toorey iyo faas iyo yaambo iyo mudac iyo maxaad iyo hee iyo sakiin iyo wixii wax lagu jaro aalaad weeye iyo furo wax lagu rigo waxaas dhan aalaad wax lagu qabsado wey marka kaamilul aala aalaadkiisu waa inu dhammaystiran yahay ninka dagaalamahayana aalaadkiisu waa inu dhammaystiran yahay booshkiisa iyo qorigiisa iyo tooreydiisa iyo warankiisa iyo hee iyo wuxuu isaga dhicin lahaa xabadda isaga dalfin lahaa iyo wuxuu gashan lahaa halmadkiisa iyo koofidiisa iyo diracbareedkiisa waxaaso dhan ba aalaad la yidhaahdaa aalaad bale ninka wax dhisaayo fuundiga ama injineerka qalabbu wax taax ku dhiso wey aalaadka marka kuwaasaa loola jeeda qof kastoo shaqo qabanaya waxyaalaha uu wato shaqadiisa lagama maarmaanka oo daruuriga oo xaajida danta uu qabo oo uusan shaqada qaban karin la'aantooda hadiya alaalaad wey marka kaamilul aala waa inuu yahay wey aaladiisa iyo qalabkiisu inuu dhammaystiran yahay waa inuu yahay wey qalabkiisu inuu dhammaystiran yahay qofu dhammaystiran yahay waa inuu yahay wey alaadka marka waxaa ka mida dee wuu sheegi doona gadaal buu ka sheegi doona waxaa ka mida qofka caqligiisu inuu taam yahay wey hadduu qofku waalan yahay ama xanuunsan yahay waxaa wey hadda la yeeli maayo kaamil aalama qofkaas wey asagu inta badan wadaadku xoogga wuxuu saarahayaa aalaadka hadda wuxuu ula jeedaa adila sharciya min axkaam alkitaabi wasunna walijmac walqiyaas waxaasuu ula jeedaa aayaat alaxkaam inuu yaqaano axaadiis alaxkaam inuu yaqaano wuxuuna ku keeni doonaa baabulmufti buu ku keeni doonaa sida isagu sheegi doono hadda meesha ku sheegay laakiin waxaa kasi muhimsan in la fiiriyo qofka caqli kaamil alcaqli waa inuu yahay oo tusaale ahaan ilmo caruura inuusan ahayn hadduu yidhaha ilmo yar waxbaan aqaanaa shan iyo toban jir oo qaangaar ahayn oo yidha waa fadwoonahayaa laga yeeli maayo laga yeeli maayo limaada kaamilu caqli maahaw ma bislaanin hadduu yahay qofku mufti u ahaan jiro mujtahid bu ahaan jira lakin hadda waa xanuunsan ya waa isku dhexyaacayo da' buu gaaro oday buu noqday weeye marna waa soo suuxahayaa marna waa seexanaya marna waa soo miirsanaya kaamilulaalama laga yeeli maayo fadwada waa laga joojinaya maxaa la yidhaahdaa raxmatan lahu he waa xifdan lidiin wadaadku markuu da ama xanuunsado wadaadku waa xanuunsaday laga joojiyo fudwada haddii la yidhaha ma in la tacnay la caayahayo laakiin maxay tahay asaga laftiisana waxa raxmatan lahu leanna waxaa laga yaaba wax khaladoo diin la-aan fadwoodo waa khatar wey wa xifdan lidiin diintana waa la xifdinahayaao diinta waa inay dhowrsan tahay marka waxaa la rabaa wadaadkan wixii laga baran karay laga baraya hadduu shayb noqday ama xanuunsado xanuun ku yimid oo aafa samaawiya ku timid oo isku dhex yaacay waxaa la rabaa in laga joojiyo fadwadii oo laga ilaaliyo ayaa waxna aan la weydiin inaad wax weydiisaan qofka noocaasa xaaraan bay noqonaysaa dadka ka agdhowna waxaa la rabaa inay dadka ka celiyaan oo dhan wax salaan moogiyo wax fadwiya su-aal la yihahdo mamnuuc hawshaa lama ogolo ayb marka kaamilul aala waxaa ka mid a caqligiisii iyo maankiisii maskaxdiisii inay joogaan baa ka mid a dee hadduu dhagaala yahay waxaa weye iyana waa soo gelaysaa wey laakiin hadduu indhala yahay ayadu waa kaamil wax dhib male lanno waxaa laga hadlaya waa qalbigow culamaau lislaam meeqaa culamaa islaam indhalaayd indhalaayd indhalaantu marka dhib male laakiin dhagala'aantu waxay diidaysaa inaad maqasho sawdkii iyo wixii laguu sheegahayey iyo cilmiga inaad faa'iido kasbato ayaa adkaanaysa ah, marka wixiiba khalad inaad u fahamto ayaa dhici karta ninkii la odhan jiray sacuudiga hadda meeqa muftiyo indhalaa isugu xigay saddex isugu xigay ah, maxamed bin ibraahim nimbas iyo cabdalla hadir saddex baa isugu xigtay saddex baa isugu xigtay ayib marka maxamed bin ibraahim bin cabdilatiif bin xasan bin cabdilwahaab maxamed cabdilwahaab baa dee awogiisa afraad ahaa ninkaas macnaha nin caalima ah oo azar markuu tegey azar markuu tegey oo culamaaul azar ay dhaheen wahaabiyada waxma taqaane waa iska niman iska ordaaye kitaabu tawxiid bay ku oomeen oo maxaa la yidhaha diinka yaqaanaa baa la soo daaya azar waxaa ka sheekeeyey wadaadka iska lahaa ibraahim bin ciisa kitaabkan la yidhaahdo tadkiratu ulunnaha fii ayaami melikillahi meliki dayaan kitaab labyo toban majallo wey qayima wey aad u fiican wey xaqiiqatan waxyaalaha taariikhda oo mucaasirka in la akriyo haasatan wadaadka wadaad mucaasira w wadaad mucaasira xaalu ka sheekay wadaadka kitaabka aan ku arkon la yaabay waxaa ka mid a ah jamaal cabdinaasir markuu dhintay buu wuxuu yidhi masaajid ha laygu aaso masaajidkii markii lagu aasay baa masaajidka agtiisa dee meel eh, masaajidka inxiraabka maxaa la yidhaahdaa xayndaabkiisa yaa lagu aasay masaajidka lagu tukan waayo wa uray wey masaajidka markuu urayo meeshuu ur lala joogayo baa wuxuu dib baa qabrigii loo faagay dhuriqa marki loo fogay waxaa loogu tegey boosaneer iyo musqul iyo dixiri iyo saxala asagoo dhex jifa meeshaana wax musqul iyo midna ka dhowaa ma jirin kitaabkaasi ku qoranta ka fiiriya tarjamadiisa dad wuxuu u tarjamaysanayaa fanaaniin culummo muhandisiin cid walba wuxuu ka hadlay wakhtiyaalkii sacuudiga korontada la gelinaya guryihin laga cararay markii koronta inta guryihii la geliya laydka saa loo shiday masaajidii jumcadii jamacadka in laga cararay oo dalajebiyey wala waxaan ugu dhegaysa annago masaajidkaan geli maynaya meeshaan gurigaan wo xaasu sheegayo marka waa wuxuu ka sheegaya dimashik marka kordada la geliyey sidaas kale in layi taleefanada taleefanada wuxuu ka sheegaya waxay dhaheen waa jin waxaanu buuraha dimashik ku wareegsan jin baa buurtan warka ka soo tuurahaya markaas qofka usoo tuuraya waxay dhaheen jin wey waxaa la yeeli mayno ah. marka waxyaalaas in la marka wuxuu yidhi jamaal cabdinaasir meesha godkii baa la qoday waa la fiiriyey waa laga saaray meesha waa la yaay musqul malayn wax malayn waa laga saaray marka asaga laga saaray baa u dambaysay una marka maxay kutusaysaa he balaayada le waxna u bilaawday howlo atar ah inay u bilowdeen ba kutusaysaa nasal lah asalaam alcafw alcaafiya hawl atar w sheekh hawl atarow wuxuu ka sheekeyey fanaaniinta dadka fanaaniintaha ah uu ka sheekeeyey iyo khubsigay ku wadeen caalam islami iyo waxyaalay soo maray buu aad uga sheegay marka almuhim eh, markuu tegey waxaan ku keenay hadda maxamed bin ibraahim markuu tegey mufti sacuudi markuu masar tegey masar buu tegey markaasaa waxa le waxaad haysa keen idinku waxaad haysaan keena wey ah dkeewaai markaasaa tafsiir la soo daayey oo luuqa la soo daayey oo balaaqa la soo daayey oo xadiis la soo daayey oo falsafo la soo daayey wax walba odda laga soo qaaday nin walba waxa maa fii jucbatii baa odda looga soo qaaday markaasuu ka jawaabo wax walba ka jawaabay cilmaanul azar waa yaabay waxay oraniy wahaabida been baan noo sheegay saan maanaa moodayne wax laysu keeno dadkaa laysu keeno oo halays waraysto culummada bal maxaa la yidhahdaa ninyahow waxaan rabnaa martiqaad badan inaan kuu samayno halkaan timaado lagaa fida asir aad timaado yaan rabnaa naloo suura xumeeyey marka ninkaa indhool buu ahaa isagoo lixi toban jir mise toddobiyo toban ayuu indhaha beelay lixi toban jir toddobiyo toban jir meelahaasu indhaha ku beelay maxamud bin ibraahim saxwal cilmiya sacuudiga ninka asaasayba konton sano kaana khatiiban wa muftiyan waa qaadiyan sharciyan buu ahaa khatiib iyo mufti iyo caalim buu hawlahaas isku waday konton sano ayuu isku waday ayb inkastay isku dhaceen nimankii waxaa aad isugu dhaceen la ohan jiray ikhwaanu man ataaca allah ikhwaanu man ataaca allah nimankii qabsaday dee xijaaz marka cabdilcaziz markuu najid qabsaday xijaaz niman baa qabsaday markii laga reebay jidda aaif iyo maka iyo madiina niman baa qabsaday la ohan jiray jamaacaad muslimiin oo jihaado la ohan jiray ikhwaan man ataac allah nimankaasay isku dhaceen wey nimankaas marka waxba uma riirin nimankaa waa tacniyeen diintiisi iyo caqiidadiisi iyo iimaankiisi iyo ikhlaaskiisa oo dhan waa dureen meel bay kaga soo hareen wey laakiin rag isqabtay bay ahaayeen wey isaga laftiisu waxba uma reeban wey waxba uma reeban ayib malik cabdilcaziz dee markii dambe uu kala wareegay najdi waa la siray nimanka ikhwaan man ataac allah waxaa loo sheekeeyey hawshaa la fidinahayaa ciraaq baa la qabsanahayaa dimashq baa la qabanaya khilaafaa la soo celinaya isdhiiba baa leeyay idinku wey Ah, ibnu cabdi saasa markii dambe hawshii siyaasi ingiriisi awal ku daawan malaaya ka dhacday meeshii nimankii waxaa weeye meeshii baa looga tegay wey kabacdina qaadadoodii cabdilcaziiz eh, madweysh iyo waa tii nimankii la xoreeyey eh, suldaan bin bajaad iyo nimanka inta la xabsi baa lagu laayay kutuboodu tan laga soo qabtay weliba diyaaradan ingiriis loo adeegsaday oo xuduudda kuweyt laga soo qabtay oo qaarkood kuweyt isu dhiibeenoo kuweyt ay tiranayn soo dhaween lasoo qabtay xabsi bay ku wada baabeen kurtigoodi nimanka culammada ahoo rag akhyaara ayay ahaayeen jazahum allahu khayr halgan badanna muujiyey ayay ahayen ka socona almuhim qofku waa inuu maxaa leeyahay indhaleeyahay waxaa way shardi ma waxa laga hadlayo ugu muhiimsan waa dhagaha wey aan ka socono wuxuu yii an yakuuna waa inuu ahaado wey annaadir mujtahidku waa inuu ahaado kaamilulaala waa inuu ahaado aalaadkiisu waa inay dhammaystiran yihiin oo asagoo hadda uu qasdahayo aalaadka iyo axkaamta sharciga u qasdahayo aayaat alaxkaam axaadiis alaxkaam waa inuu yaqaano wey kutubta axkaamta laga qaato qur-aanka oo shan boqol lix boqoloo aayaad lagu sheegay mubaashirka axkaamta laga qaado waa inuu yaqaano axaadiis alaxkaam waa inuu yaqaano kutubta waa inuu ka warqabo wey taas ujeeda calaa maa nadkuru sidaan sheegi doono fii baab lmufti muftiga baabkiisa sidaan ku sheegi doono insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala hadduu doono ilaahay subxaana wa tacaala hadde waa u doonayo sheekhu kitaabkiisa waa dhammaystiray waqaca wey wix uu doonay in allahu tacaala sha allahu caza wajalla limaada lianna kamula alkitaab waa waqaca waa ulifa kitaabka waa dhammaystira waan u tegi doonaa in allahu tacala ilahay anaga noo dhammaystiro ayaanu ka baryaynaa wuxuu wahaani midka labaad waxa weye an yakuuna waa ina shardiga labaad uu leeyahy shuruudda u leeyahy nadarku waxaa ka mid a ah. an yakuuna waa inuu ahaado nadaruhu nadarulmujtahid waa inuu ahaado fii daliilin daliil waa inuu ahaado weeye laa fii shubhatin ismoodsiis inuu fiiriya maaha wey daliil waa inuu fiiriyo daliil sharciya waa inuu fiirinahayo wey daliil sharciya waa inuu muftigu fiirinahayo oo hawshaas maxaa la yidhaahda uu ka baaraanday marka daliil eh, shubahaad inuu fiiriyo lama ogolo wey wax meelaha uu sheego shiiraasi uu meel ka hadlahayo waxaa ka mid a kitaabkiisa sharca sharax markuu hadlahayo qaybkiisba waxaa ka mid a misaalada uu bixiyo waxaa ka mid a wuxuu yidhaahdaa waxay la mid tahay shubaha haddaad fiiriso waxaad u socotaa adoo magaalada badaxa tusaalaanjo waxaad u socotaa magaalo kaa jirta bariga markaas waxaad u dhaqaaqda xagga galbeedka mar walba ood galbeedkaada usii lugaynaysa hadda la soco wuxuu ku leeyahay qofka shubahaadka fiirinahaya wuxuu la mid yahay magaalo bari ku taalla qof rabay inuu aado oo galbeed u dhaqaaqay mar galbeed usii socdo magaaladii ma fogaanahaya mise waa u dhawaanaya wuxuu leeyahy qofka shubahaadka fiirinaya culummada shubahaadka fiirinaysaa saasoo kale wey mar walbay shubahaad fiiriyaan yabtaciduuna can alxaqi wa can aliimaan wa can alislaam weligiis marwalba waa sii fogaanaya shubahaadku fiirinaya da mid bay u dhiibaysaa shubahaadkaasuu u fiirinayo hebel ku ruxu leeyahay maalinta dambe hee waxaa weeye magaaladii u socday oo boqol kilomitr u jirtay kun kilomitr uga fogaanaya qatar wey marka shubahaadku waxay kaa fogaynahayaan xaqaa'iqda iimaanka xujajka diinta shareecada ikhlaaska tanaasulka in maxaa la yihahda ikhlaaska hawlaha kaaso dhan bay durhayaan hawlahaaso dhan bay kaa durhayaan marka an yakuuna nadruhu fi daliil daliilka waa inuu fiiriyo daliilka adilada harciga alkitaab wasunna qiyaaska ijmac iyo hawlaha inuu fiiriyo ayaa la rabaya adilada caqliga wuu fiirin karaa laftigeeda wey adilada caqliga waa la fiirinaya oo caqliga waa inuu shaqeeyo laakiin caqligu muxuu yahay waa inuu noqdo maca nusuus waa inuu noqdo wey laa maxaa la muqaabila nusuus caqligaga waa in nusuusta la socdo laakiin nusuusta inuu ka soo horjeedo oo caqliga nusuusta markay isqabtaan nusuusta aad waxaa weeye hawsha hawl la ogolyahay maa hawshaas hawl la ogolyahay maaha ayb marka an yakuuna inuu adiga nadaru nadaru mujtahid iyo naadirka weyn naadirku de waa ismu faacilu an yakuuna nadaru fiiradiis waa inaade fi daliil daliil waa inuu fiirinayo laa fi shubhatin shubahaad iyo ismoodsiisis waa inuusan fiirinayn dee shubahaadka maxaa ka mid a shubahaadka waxaa inu taa riyadaan fiirinayaa wey waa la ii riyooday wey saasaa la sheegay waxaan adilla ahay inaad adilla ku sheegto weeye shubahaadka marka shubahana maxaa la yidhaha asal maa yushbihu daliil walaysa bidaliil wey ashubha hiya maa yushbihu daliil walaysa bidaliil wey dliil waa u eg suurada markii la fiiriyo ninku fiicana baad leedahay wey laakiin markii ahlucilmigu ay hoosu fiiriyaan laysa bidaliil woy dhaawacyo iyo daldaloolo badan ayaa taabanahaya maa yushbihu daliil walaysa bidaliil baa la yihahda والثالث shardiga saddexaad waxaa weeye oo uu leeyahay nadarku uu leeyahay waxaa weeye an yastawfiya inuu oofsado an yastawfiya naadirku waa inuu oofsado weeye an yastawfiya daliil naadirku waa inuu oofsado daliilka an yastawfiya naadiru adaliil daliilka waa inuu oofsado oo dhammaystira oo maxaa laga wadaa daliilka maxaa la yidhaahdaa dhammaystirkiisa daliilku waxyaalo ku xihan baa jira wuxuu leeyahay tamimaad buu leeyahy oo haddaadan waxaas aadan ku darinin oodan ku biirinin daliilku waxba kugu dhalin maayo waana laguu qosla waana lagula yaabaya mufsid baadna noqonaysaa marka an yastawfiya naadir weeye addaliila daliilka inu dhammaystiro oo tusaaleahaan daliilka waa inaad fiiriso sabab nusuul hadduu leeyahay sabab nusuul aayadda qur'anka sabab nusuul bay leedahay xadiidku wuxuu leeyahay sabab alwuruud waxa la yihahda ila qur'aankana waxaa loo yaqaanaa sabab nusuul aayaddan sababkaana kusoo degta xadiiskana maxaa la yidhaahdaa sabab alwuruud baa la yidhaahdaa hada sabab nusuul hada sabab alwuruud laakiin xadiiska ha isku dhihin sabab nusuul Ah, xadiisku waa inad tira sababulwuruud sababka ku soo arooray oo ku yimid waa sidaan way aayadduna maxay tahay sababku nusuul sababkay kusoo degtay waa kan kala duwan yihin ayib marka sabab nusuul hadduu jiro waa inaad oofsato oo la socoto oo fiiriso sababulwuruud hadduu jiro waa inaad fiiriso wey waa inaad fiirisa adiladii aayaddii qur-aanka xadiiska ad delisanayso asibaaq waliaaq waa inaad fiiriso wey sibaaqa wixii soo hormaray waa inaad fiiriso maxaa laga soo hadlayay lixaaqa waa inaad fiiriso biyo dhacay waa laga hadlay waa inaad fiiriso sidii shala hadda aayaddan sheegaynoo kale yaa ayuha aladiina aamanu idaa jaakum lmu'minaatu muhaajiraatin e famtaxinuuhunna famtaxinuuhunna allahu aclamum biiimaanihina baa annagu shala ka hadlayna soo ma ahayn cilmigaas waxaan ku fasirnay shalay inuu yahay hee danni soo ma ahayn takfiirkii hadda khawaarijta carada joogtay takfiirka hadda meelaha inla fadhiya oo in cayrsanaya waxay ku fasiraan mataqaanaa wax famtaxinuuhunna bay delisadaan intaasay delisadaan aayadda inteedaas bas sooma jeedi famtaxinuun oo maxay taha qur-aankas imtixaan laguma sheegin waa in imtixaanaynaa wey aayadda marka sibaaqeedii iyo lixaaqeedii iyo wixii ku jiro waxmalagoyn waa ka weysiinayaan annagu waxaan haysnaaba in wax la yihahdo hee imtixaan horta ma la sheega ha imtixaan kaasaan rabna annagu ma rabno wax ka horreeya wax ka dambeya midna ma hadlayno war meeshan waxaa laga hadlaya idaa jaakum lmu'minaat mu'miniin baa laga hadlayaaba gaalaba ma laga hadlaayo dad mu'miniina waxaa laga hadlaayo imtixaankusa muxuu ahaa so in hoos loo dego maaha maa kaana hada اlimtixaan waa in hoos loo dego imtixaankaanu muxuu ahaa ma soo noqnoqday oo ma yinyimid mise meeshaasu ku ekaa gabdhaha maxaa la weydiinaya intii hoodan waxaaso dhan ayagu ma raba waxay leeyan anaga waxay nooga dhigan tahay imtixaan wey meel kale maxaa nooga dhigan fatabayanu tabyinu tawaquf soo ma jiro ya ayuha aladiina amanu idaa darabtum fii sabiili lahi fatabayanu tabayun intaana ii qoray bayn qawsayn iyo gelkebigeedaba oo aayadda wixii laga hadlaya waxay ka hadlaysaa ma jirto daliilka marka in la gooyo sibaaqiisa iyo laxaaqiisa waxaa weeye waa khatar wey ah, waana ariiq ahlbidac lagu yaqaan marka iska ilaali marka daliilka waa inaad oofsato daliilka oofsigiisa maxaa ka mid a ah? daliilka shuruuddiisa waa inaad oofsato tusaale ahaan wadaad baa waxaa la weydiiyey sheekhow ka waran sariqada gacanta ma la gooye nin baa waxday gacanta qof baa waxday ha la gooye buuyi a liqowlihi tacaalaa asaariqu wasaariqatu faqdaru aydiyahum aayad quraan waa ku fariisiye wey xujadaa marka ma saxba laysa bisaxiix xuja waa baatilo wey lanno hadda meesha siduu ku sheegay fii maadatihi markuu wadaadka tacliiqa iskale markuu hadlan yastawfiya daliil wuxuu yidhi fii maadatihi wa suuratihi wa fii muqadimatihi wa shuruutihi hawlahaasu daldalay marka maadada daliilku maxay tahay maadadu waa inaad maadda ahaan aayaddan ama xadiiskan waa inaad dhammaystirto wey suuradiisa uu ku dhalinayo xukunkan waa inaad dhammaystirto suurada ukun ku dhamaystiraya waa inaad dhammaystirto hadduusan suurada aadan dhammaystirin xukunka ku dhalin maayo marka maxaa dhahaa markii la qof baa waxaday gacanta ha la gooyo sax ma aayad qur-aana weeye maaddadeedu waa sax weeye laakiin suuradu sax ma aha oo maxaysan sax ku ahayn waxaa la rabaa inaad tirado qofka waxaday horta muxuu yihi ma qof waalan baa mise qof miyir qaba ma sheekhu qof miyir qabo maankiisa qabo taam u ahaa ma qaangaar baa mise waa saqiir waa in la fiiriyo may qof qaangaaroo baali qab u ahaa wey hay xaggee wax ka xibsu mithli miyuu wax ka xaday mise bannaan wax yaallow qaada ha maya waxa weeye xibsi mithli buu ka xado meesha lacagta la geliyo dahabka la geliyo akown buu ka jabsada haye xoolaha shubha ma ku lahaa hooyadiis miyaa lahayd aabbihii miyaa lahaa xaaskiisa miyaa lahayd ayada odageeda miyaa lahaa hawlahanu maxay ahaayeen lacagtaan la kala xadayo xoolahan la kala xaday hantidu maxay ahayd shubahaad ma ku lahaa xoolaha ma dawladda ahayd xoola caamay ahayd xoola khaasay ahayd waxaasoo dhan maxaa la rabaa marka hawlahaas oo dhan aad ka baaran degto meel ku qoro dadoo qaatibba fadhiya baa la rabaa markaa kabcin xukun ka gaarto laakiin qaadil batalaq haddaa tahay hee waxaad leedahay gacanta ha la jaro qaadil batalaq haddaa tahay waxaad leedahay gacanta ha la gooyo aayadda qur-aanka marka xukunkeedii iyo suuradii waxay dhalinaysay waxba aayad quraan baad la soo boodo maahana wax xukun ay kuu dhalinaysa ma jirto saas darad sheekh wuxuu ku leeyahay an yastawfiya daliil daliilka waa inaad oofsato daliilka waa inaad oofsato dhammaystir daliil dhammaystiran wuxuu ku dhalin xukun ku dhalin lahaa waa inaad keento ood meesha isugu keen markaa kabacdina xukun aad ka rabtito daliilka laakiin shuruudda uu leeyahay afar shardi baa ugu muhiimsan ah, ilaa sideed sagaal shardi meelahaas laga laakiin shuruudda daliilka markii laga hadlayo shuruuddiisa waxaa ugu muhiimsan afar shardi shardiga koowaad waxaa weeye Eh, inuu yahay inuu yahay shardiga isaga horta tacriifin doona isagaa tacriifin doona lakin shuruudda maxaa waxaa ugu muhimsan shuruudda afar shar shardi kood waxa weeye an yakuuna haabitan min xays min xaysu sanad an yakuuna haabitan min xaysu sanad sanad sanadka inuu sugan yahay aayad qur'aan hadduu yahay de waa mutawaatir xagga u tuur xadiis hadduu yahay xadiisku waa inuu saxiix yahay xadiis baatila ama mawduuca ama hadal wadaad leeyahay haddaad xadiis nooga dhigto lagaa yeeli maayo ah, wadaadda qolya waxay maqleen waayii maxkamadihii iyo qolyo kale ka dambeeyey adugu hawlo waaye waxaa soobasoo badatay wadaadada wax laga sheega wadaadaha muxaadaraa jeediyey khudba jamc baa la jeediyey maxaa la ixtiraam ulculamaa ixtiraam ulculamaa ixtiraam ulculamaa aad loo sheeg sheegay masiska xerow oo masaajid iska haysta mawlac baa wuxuu u fahmay wadaadadu had jeer waxay leeyihiin muxuu aha hadalkii iska laha ibnu casaakir luxum ulculamaa masmuuma luxum ulculamaa culammada laxmgooda hilibkooda e waa masmuuma wuxuu u fahmay inuu xadiid yahay wadaadada wuxuu arkay sanad un hawshaa ku haya markaasu wuxuu u qaatay xerowgii inuu yahay xadiid inuu yahay markaasuu maalinta muxuu yih qaala rasuulu llahi sal alla alay slam nabig ilahi wuxuu yidhi luxumu lculamaa masmuum ibnu casaakir wadaadkii ashcarigaha wey weliba la socohad waa bilmunaasaba alxamdulilah inaa xusuustana waa fiicanta hadalka ibnu casaakir wuxuu ku keena ma taqaanaa culamaa ul ashaacira oo lagu dhegan yahay oo laleeyahay waa ahlubidac iyo waa jahmiye iyo waa murjiye oo meelo lagala dhacahayo ayuu rabaa inuu intuu difaaco wuxuu rabaa u yihahd in wax laga sheego waa sun oo waa lagu dhimanaya hadda la soco laakiin culamaa u salafiya haddii lagu duulo oo atbaacu taabiciin lagu duulo oo aime lagu duulo oo dahabi lagu duulo oo ibnu taymi lagu duulo oo ibnuqayim lagu duulo o ibnu rajab lagu duulo hee oo axmed ibnu xambal la tacaniyo oo eh, maxamed ibnu nasir almarwasi la tacaniyo wuxuu leeya janna lagu gelay hore ugu socda marka miyaad garateen horta wadaad waliba cidda uu ku leeyahay culummada ha la ixtiraamo waa kooxda asagoo ka tirsanyay jamaacadiisa la soco weliga aysan ka hoos sheekh haddaad maqasho wadaad hawlaha alka daba wareegahaya waa kooxdiis iyo jamaacaddis wuxuu ku leeyahy halla ixtiraamo isagu ka tirsan yahay laakiin wadaadada kale tusaale ahaan soomaali wadaadada kale ee jamaacaadkeeda hawlaheeda kale in la ixtiraamo ama la dhowro ama la qadariyo ama diin la weydiyo ama su-aal la weydiyo wax laga qaato ma rabo mana ogolo wuxuu ku leey kuwaas waaba kuwa aan rabno radinayne kuwaas kuwa muxaadaraad ka caqidayne kuwa laga carar yaa wax laga dhegaysan cajalaadku yaan la dhegaysan duruustu yaan la dhegaysan yaa loo dhawaani ka carar maxaan samaynaa ixtiraam alculamaa culammadeeshee kooxdanada wey kooxdanada laakiin kuu sheegi maayo kudhihi maayo jamaacadanada ma ku dhahayo la waa laga cararsa ku yihahdo almuhim marka hawsha iyada marka waa in lagu baraarugo hawsha waa in lagu baraarugo oo daliilku waa inuu saabit yahay daliil sanadkii sugan yahay waa inuu yahay daliil shardiga koobaad waxa weeye an yakuuna saabitan maxay sanad wey shardiga labaad waxa weeye an yakuuna muxkaman hayra mansuukh shardiga daliilka loo xirayo waxaa weeye an yakuuna muxkaman mid sugan waa inuu noqdo ayra mansuuq oo nasaknayn w aayad quraan la nasakay xadiis la nasakay haddaad la soo shir tagto waxaa lagu leey walaalla ukaadi kuwaan ma shaqaynaya waa kuwaan waa laga tegay xunkooda waa la bedelo ukaadi baa lagu leey marka an yakuuna muxkaman hayra mansuuq shardiga saddexaad waxaa weeye an yakuuna waadixa dalaala dalaaladiisu waa inay caddahay dalaaladiisu waa inay caddahay nasan aw daahiran nas waa inuu ku yaho tilka casharatan uu yahay daahir waa inuu yahay hee alraxmaanu cala carshi sawa waa inu yahy daahir waa inuu ku yahay daliilku waa inuu daliilu maxaa leeyahay daahiru dalaala yahay oo waadix yahay imaa nasan waa imaa daahiran shardiga afraad ugu dambeeya maa shurudu way badan afartaas ugu xoog badan waxaa weeye an yakuuna saaliman waa inuu ka nabadgalo min mucaaridin cid asaga mucaaradaynaysa oo marka aad keenta aadka laguu fariisiye xadiis markaa aad baa laguu fariisiye ijmac baad keentay ijmac kale lagugu mucaaridayey maxaad faa'iida marka wey an yakuuna saaliman e min mucaaridin mid asaga mucaaradaynayo oo hardinayo waa inuu ka magangalo aqwa minhu asaga ka xoog badan aw musaawin lahu ama asaga la sima waa inuu waxaa howlahaasoo dhan ka nabadgalo haddii howlahaasan ka nabadgelin daliil baan la ordaayaa lagaa yeeli maayo w intaad keentaa lagu keenaya marka howlaha waa in la iska ilaaliyo wuxuu yii marka saadi waa in yastawfiya daliilu wey daliilku waa inuu oofsado oofsigina waan sheegnay wey wa yuratiba waa inuu u tartiibiyo calىa xaqihi xaqiisa waa inuu tartiibiyo isaga wuxuu keeni doonaa baabu isticmaali tartiib اadila wuu keeni doonaa meelha ugu dambeeyo muftiga markuu ka hadlaayo halkaasuu keeni doonaa wayuratibahu daliilku waa inuu tartiibiyo calىa xaqihi xaqiisa waa inuu tartiibiyo oo muxuu yahay hadduu khaas iyo ay isqabsadaan caam hadday isqabsadaan khaas hormari wey aayad quraan iyo xadiis hadday isqabsadaan tusaale ahaan oo kala tarjiixinaysa aayadda inaad tarjiixsaa dhici karto wey ijmaac iyo hadday isqabsadaan xadiis axaada inaad ijmaacaad hormariso wey qiyaas iyo hadday isqabsadaan aayad quraan ishardiyaan aayadda hormari wey nusuudtu si hadday daahir iyo hadday isqabsadaan mujmal daahirka hormari wey nas iyo daahir hadday isqabsadaan naska hormari wey nusuusta siday u kala leedahay waa kala hormariso an yuratibahu al aqi aqiisa waa inuu kala hormariyo wey laakiin waayahan waxay yidhahan qolada usuulfiqa wax ka qorta oo dakaatiradu waxay yidhahdeen aayadda hadday ku soo arooraan eh, adiladoo dhan aayad qur-aana iyo xadiis iyo qiyaas iyo ijmac baa ku soo arooray waxay ku leeyihin mar haddii aayadda masalada aad ku haysa aayad qur-aana laa taxtaaju lijmac walaa qiyaas walaa xadiis way iska tuur agga uga leeo hadaa khata waana baatil wey sheekh adiladu hadday masalada adilada kusoo aroorto kitaabka qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaasku iyo caqligu hadduu kootusaayo aayad masalada waad ku fariisinaysaa tawaarudu اladilana waxay ku tusaysaa masaladan inaan la ta'wiilin karin shubha aysan geli karin masalada intaasoo nas ku soo arooreen in la leexleexiyo oo la luqluqo meesha ka saarta marka yaqiin bay faa'iidaynaysaa yaqiin bay faa'iidaynaysaa marka waa waa warkaas ay ku hadlayaan kuwa badan sax ma oo calaa xaqi xaqii uu leeyahy waa inuu siiyo darajadi siiyo fa wuxuu hormarinayaa maa yajibu waxay waajibaysaa taqdiimu in la hormariyo oo hadday caam iyo khaasi ka kaa qabsadaan alkhaasu yaqdi cala alcaam wey qaacidadu marka khaaska hormarinaysa caamkuna waa ka tegaysaa wey ayb fayajibu waxaa waajibaysa fayuqadim hormarin maa yajibu waxay waajibayso taqdiimu in la hormariyo wey wa dibbuu u dhigi ma daliil iyo lafdi buu dib u dhigi wey iyo nusuus wey yajibu uu waajibayo taakhiiruhu dib in loo dhigo nusuusta ay waajibaysa dib in loo dhigana dib baad isaga dhigaysaa midda waajibka in la hormariyo waad hormarinaysaa faslun wuxuu fasal u yahay buu yidhi halkan looga hadlahayaa manaha kala saariyo w maa taqadama wamaa taahar inta badan waxaad moodaa fasalka markii la xirahayo shiraasi inuusan lahayn lanno uma jeedin bayna qowseyn bay gelinahayaan w marka inay yihiin nusaakda ay yihiin ama qolyaha wax tabcina hay yihiin oo daaru tabci inay yihiin labadaas miday tahay anugu ma aqaan marka waxaa ka muuqda shiraasi inuusan iska lahayn fasalka baa ka muuqda walcilmu cind wuxuu yihi wa ama daliilu soo ma aha fa huwa daliil soo ma rabtid fa huwa murshidun waa midka kugu hanuuniyaa إلى المطلوب waxa aad doonaysa danta ujeedada qasiga midka kugu hanuuniya la تعريفkan asaga waa تعريف اللغوي هذا la soco تعريف اللغوي هذا تعريف اللغوي أما التعريف الاصطلاحي waa ka duwan yahay تعريف تعريفka اصطلاحiga waa ka duwan yahay hawsha iyada وأما الدليل سوما ربتid kii wax ku tusaya فهو المرشد waa midka kugu hanuuniyo kugu haga إلى المطلوب إلى القصد weeye qasadkii ujeedada danta aad leedahay midka kugu hanuuniya ayaa la yiraahdaa weeye طيب marka waxa kugu hanuuninayo ama cilmi ha noqdo ama dhanni ha noqdo makala qaadi maayo lakala qaadi maayo haddii la rabo istilaax daliil in la tacriifiyo waxaa la yidhaahdaa maa yustafaadu minhu xukmu sharciyun calaa sabiili اlqaطci aw dan maa yustafaadu waxa laga faa'iidahayo minhu xaggiisa laga faa'iidaya xukmun sharciyun baa laga faaidaya xukun sharciya baa laga faa'iidaya xalaal iyo xaaraan baa laga faa'iidahaya faa'iidaya على سبيل القطع سجو أن يقين بلوغة فائدة سنة أو الظن أو ملا لوغة فائدة سنة سلاسة وفي عن وركو أدو ترى بدن يهود لكن وركا ترى بدن إذن كوا آخر كتب دوا قرين يهود لكن تعريفك وفي عن وحوي إلا يرى ما يستفاد من منه حكم شرعي حكم شرعي وإن لغة فائدة سنة على سبيل القطعي سبيل القطعي أو أو الظن أما ملو إلا شرع وحن صومرني لحد الشيء ومدركات كان صور شيقني ها in laba keliya lagu camal falaya alaysa kadalika labadaas maxay ahayd alcilmu wadannu marka waxaa la yihahda daliil waxaa la yihahdaa maa yustafaadu minhu xukmun sharciyun calى sabiili اlqaطci oo cilmigii awey aw idhanni oo dhannigii ah waad garanaysaa taasaa ka fiican lakin kutub usul waxaa ku qoran isla waxay yidhahdaan maa yumkinu tawasul bisaxiixi الnadari fiihi ilaa madluubin khabariy kutub usul saasaa ku badan kutub usul saasaa ku badan lakiin anugu tacriifkaa aan hadda inii sheegay waa tacriif anigu maxaa la yidhaahdaa aan jacburiyo wey laakiin midka kutub usuul ku qoran waxaa weeye maa yumkinu tawasul maa yumkinu waxay suurtagal tahay maa yumkinu waxay suurtagal tahay atawasul in lagu gaaro bisaxiixi nadari bisaxiixi nadari fiiro weye fiih la fiiriyo ilaa maطluubin khabariyin maطluub shay la dalbayo khabari ah, ah tasdiiqee lagu gaaro tasdiiqee lagu gaaro saas kutub usuul ku qoran wey saasaa ku qoran marka maa yumkinu macnaheed muxuu noqonaya waa suurtagal wey adugu inaadan fiirin baa dhici karta laakiin haddii la fiiriyo cid kale ay fiirta waa lagu gaari karaa weeye maxaa lagu gaari karaa maxaa leeyaha bisaxiixi nadar nadar fayow weye min idaafati sifati ila mawsuuf weeye bisaxiixi nadari nadar fayow nadar faasida hadduu yahay waxba faa'iideyn maayo ah, nadar fayow waa inuu yahay ilaa maطluubin khabariyin shay la dalbaayo oo khabari ah waa in lagu gaaro ka socon wuxuu yidhi sheekhu walaa farqa kala qaadid ma jirto fii daalika maaa fi daliil weeye walaa fara maxaa la ma jiro kala qaadi wey fii daalika daliilku bayna maa yaqacu wuxuu dhacayo weeye bihi asagaba min alaxkaam axkaam ku dhacayo aye bayna maa laa yaqacu bihi meesha marka waxaa weye hadalka hadal qananafa qoladan marka taxaqiijisay wa hoos waxay yidhaahdeen raqamka hoose iska fiiri macnaha wadaadku meesha wuxuu kaga hadlay raqamka hoose raqamka afraad raqamka afraad saddexaad saddexaad wixii kada fi اlasl wafi nusqa wafi nusqatin waxaa ku qornaa bayna maa yaqacu bihi اlcilmu biاlaxkaam wa bayna maa laa yaqacu bihi wahiya awdaxu min anusq min anusakh اlukhra asax wey taasaa saxiixa wey marka walaa farqa kala qaadid ma jirto weeye fii dalika fi daliil lagu kala qaadi mahayo bayna maa yaqacu wuxuu ku dhacahayo alcilmu cilmi uu ku dhacahayo bihi asaga weeye min alaxkaam axkaam wey axkaamta cilmi iyo yaqiin baa looga faa'iidaysanayaa baynamaa yaqacu wuxuu ku dhacayo weeye bihi asaga alcilmu cilmi iyo go uu ku dhacay bilaxkaam axkaamta ku dhacayo iyo wa baynamaa shay lagu kala qaadi maayo weeye laa yaqacu uusan dhacaynin bihi asaga cilmi uusan dhacayn oo maxaa dhacaya danni baa dhacayo daliil waxaa la yidhaahdaa wixii cilmi axkaamta kuu faa'iidana yaqiina ama ma ahaane baynamaa laa yaqacu bihi cilmi kuma dhacaye danni baa ku dhacayo saasuu rabaa inuu yidhah walaa farqa fii dalika iyo fi daliil baynamaa yaqacu wuxuu ku dhacayo weeye bihi asagaba alcilmu cilmuu ku dhacayo bilaxkaami axkaamta la ogaado iyo baynamaa laa yaqacu bihi haddii sidaan hadda la isaga wadana walaa farqa ma jiro fii dalika fi daliil baynamaa yaqacu wuxuu ku dhacay bihi asagaba min alaxkaami axkaamta wax kaga dhacayn cilmi iyo aqoon looga faa'iidaysanayo iyo baynamaa laa yaqacu wuxuusan ku dhacaynin bihi asagaba uusan cilmi ku dhacaynin laakiin dani baa looga faa'iidaysanaya dani baa labadaas kala qaadaya marka muhiimaddu maxay tahay wadaadku halkan wuxuu kugu faa'iideey mahadhada kelimaddan waxaa weeye daliilku waa waxa kuu faa'iideeya imaa cilmi waa imaa dani soo war iska dhib yar maaha labadii shala aan soo sheegnay adaliil huwa addaliil huwa maa yufiiduka he alcilma biاlaxkaam wa ima adanna biاlaxkaam labadaas wuu kuu faadaya daliil la yihahdaa wuxuuna ku yidhi waqaala akar mutakalimiin mutakalimiintu say u badan yihin waxay yidhaahdeen mutakalimiintu say u badan yihin waa akar mutakalimiin mutakalimiin waa kuwe yaaba mutakalimiin ya jamaaca soo manaan soo sharxin minhum ashaacira he minhum muctazila minhum maaturiidyada minhum karaamiya minhum kulaabiya minhum jahmiya minhum he azaydiya howlahaasoo dhan wad wey waxaasoo dhan baa ka mida ayb khawaarijta xataa qayba ka soo galaan la soco bilmunaasaba mutakalim nimanka hadda takfiirka hadda jooga oo soomaaliya keyrkeedba jooga waxaa weeye inta badan waxay ku socdaan waxaa weeye baabulmutakallimiin bay ku socdaan la socdo inta badan waxay wax ku wadaan waa hawl caqliya oo mutakalimiinta iyo falsafawi waxay ku wadaan limaada maxay saas ku tahayna nimankii ayaga abaabulay iyo mu'alafaadkii wax ku abaabuleen ayaa waxay ahaayeen niman kuliyaad ka soo baxay aan kuliyaadku shariica ay ahayn oo saraaco iyo tibi iyo ka soo baxay handase iyo hawla ka soo baxay sidaa daraaddeed waxay wax ku alifahayeen waxay ku socdeen falsafo iyo caqli iyo mantiq iyo cilmu kalaan bay ku socdeen saas daraaddeed hadda kuwa jooga markaad fiiriso qaabkay ku waxdaan ku wadaan waa caqligaas marka waa mutakalimiin laftigooda khawaarijta hadda joogta ay u badan yihiin wa qaala akar mutakalimiin waxay yidhaaheen laa yustacmalu lama isticmaalo addaliila daliilka looma isticmaalo ilaa fima shay ma ogiye yu-addi kuu geynahaya oo kuu gudbinahaya oo kugu bixinahaya ila alcilmi cilmi yaqiina cilmi qadcigo hadda wax laga hadlay la soco cilmi yaqiin oo qadciga wixii kuu geynahaya ma ogiye wax kale daliil laguma magacaabo wix cilmi qadcigo go-aan kuu geynaya daliil lagu magacaabo qaala akar mutakalimiin waxay yidhahdeen laa yustacmalu looma isticmaalo lagumana idlaaqo addaliilu daliil laguma idlaaqo lagumana sheego ilaa fiima fiima ladi kii moogiye yu kuu geynaya ila alcilmi cilmi go-anoo yaqiina kuu geynaya moogi fa amaa ma shay soo ma aha yu kuu geynaya ila danni mala kuu geynaayo falaa yuqaalu lama dhahay dhaheen lahu falaa yuqaalu looma dhaho lahu isaga looma dhaho daliilu daliil looma dhaho waa diidnayno daliil looma dhaho kaasu daliil waxaan dhahaynaa midka yaqiintii qanciga faa'iidaynaya ayaan daliil dhahayna amaa danniga malaha soo maaha diidnayga dhehan wainama maxaa la dhahaa marka wey danigi maaa la wainamaa yuqaalu waxaa loo yidhaahdaa danigi waxaa loo yidhahdaa amaaratun baa la yidhaahdaa wey bifatxi ilhamza wey imaaratun haddaad tirahdee waxay kaa noqona wilaayo xukun bay kaa noqonaysaa amaaratun walamaara waxaa weeyehee waa calaamo wey calaamo ama ariiq baa la yihahda alamaara luqa alcarabiya waxaa la yihahdaa hiya alcalaama waariiq baa la yihahdaa marka amaaraa la yidhaahdaa bay dheheen amaaraan hawshaa dhahaynaao wahaadaa khaطأun buu yihi shiraasi shiraasi waa radinhaya cag u dhigma wahaadaa khaطأun bu waa gaf buu yihi waxna kama jiraan sababtu maxay tahay liأnna alcaraba carabti luqa alcarabiya carab hadda sheekhu maxaad noogu keenaysaa maad qaala lahu tacala qaala rasuuluna tiraahdi qaala lahu qaala rasuulu waxaan u dhahayn weeye hadda waxaa la ysku hayaa dalaalaat alfaad baa la ysku hayaa kelimadan macnaheed carab maxay taqana waa la ysku hayaa jamacada hunaa lama dalbaayo aayad quraan iyo xadiis laakiin maxaa la dalbayaa war carab maxay u taqaanaa lafdiga kelimadaa daliil maxay u taqaanay taasaa lagu kala baxayaa hadda qaala allahu tacala laisla aadi maayo qaala rasuuluna lama joogo ijmaacna lama joogo qiyaasna lama jogo lakin maxaan joognaa kelimaddaa lafdu baan isku haynaa carab maxay u taqaanaa daliil maxay u taqana ti lagu kala baxayaa ayib lianna alcarabu eh, eh, maxaa la yidhaha ummaddii carbeed lam tufariq maysan kala geynin buu ku yidhi fi tasmiyata xagga magacaabidda kumay kala geynin oo magac umay kala bixinin baynamaa shay weeye yu-addi kuu geynahaya ila alcilmi cilmiga qadci kuu geynaya aw idanni male kuu geynaya magacyo umay kala bixin oo ma ay dhihin kan markuu kuu geynaayo danni saasaa liya amaaraa la yidhahdaa markuu cilmi kuu geynaayana saasaa liya daliil baa maysan kala dhihin wixii cilmi kuu geynaya ama danni kuu geynaya daliil bay ku wada magacaabeen lanna alcaraba lam tufariq maysan kala gelin fi tasmiyati xagga magacaabidda weeye bayna maa yu-addi wax kuu geenay ila alcilmi kuu geenay oo danni kuumay kala geenay hal shay bay ka soo qaadeen wey oo falam yakun ma ma ahaanin buu yidhi lihada lihada alfarqi kala geyntana ay kala geeyeen oo ay dhaheen cilmi wuxuu kuu geeyana daliil baan dhahaynaa danni wuxuu kuu geeyana amaaraan dhahaynaa uma ahaanin buu yidhi wajhun wejhi malebe wax wejiya iyo wax daliila iyo wax qiil ah iyo wax xujiya wax burhaan uu leeyahay ma jiro wax uu leeyahay ma jiro waa hadal la iska yidhi wey ayb daliilka بالمنaaسبة dليilka waaa jira كلimaad badan u dhow dliilka wayaal dhow waa ka mida البرهاan الxuجة baa ka mida الcalاamة الآية waxyaalahaas o dhan waa waxyaalaha la dariska ah maaa la yiha dliilka la mida way inta badan way isu dhadhow yihiin marka wadaadku sheekh wuxuu ku yidhi falam yakun man lihada alfarq farqan ay kala geeyeen oo ay dheheen amaaraan dhahaynaa wixii dhanni ku tusaa cilmi baan waxaan ku dhahaynaa wixii daliil baan dhahaynaa wixii cilmi ku tusaa فرق ma jir wji malbi falam yakun lihada الفرق ma ahni wجهun wax weji iyo wax xuja iyo wax gara weji صaxiixa oo uu leeyahay ma jiro waa baطil b warka asagaa warka asaga waa war baaطila waxna kama jiraan buu yihi ayb waxaa u baahan marka intaanan sii socon lannu haddaan iska socno ayuha اjamaca idinku kutigi intaa hadda akrina waa akrin kartaan laakiin waxaan doonaynaa ma waraa dalika in wax laga faa'iido maxaa marka muhiimad maxay tahay maxay u diideen mutakalimiin su-aasha u horeysa kugu imanaysa waxaa weeye war mutakalimiin maxay hawshaan u diideen waxay u diideen asbaab sababka koowaad waxaa weeye waxay dhaheen usuul fiqiga markii laga hadlay fiqiga marka laga hadlayo cilmi baa la yidhaahdaa cilmi inuu yahay cilmi usuul fiqi cilmi fiqi baa la yidhaahdaa waxay dhaheen sa cilmi fiqi iyo cilmi usuul fiqina cilmi maa xaqiiqatan waa dhanni bay dhaheen cilmiba ma aha oo maxaa cilmiya cilmi waxaa ay dhaheen cilmu alkalaam walcaqaa'id waliimaaniyad walqaybiyaat howlahaasa cilmi la yidhaahdaa amaa fiqiga iyo usuul fiqiga iyo waxay dhaheen cilmi lama dho waaba dhanni weeye isagoo dhan dhanni buu ku dhisan yahay sidaa daradeed in dhanni cilmi lagu magacaabo waa khata bay dhaheen waa diideen taa waa shubha ku timi shubha labaad waxay dhaheen daniga ilaahay subxaana watacaala qur-aanka waa ku caayey wey in yatabicuna ilaa dana baa la yihi danigaa shalay inaan sheego aniga daniga isaga hadda shalay inaan baraarujiyo way ahayd wey alxamdullah waa cusuda daniga isaga aayadda qur-aanka lagu sheegay waxa weeye maxaa leeyihi waxaa laga wadaa ashaku baa laga wadaa in hum ilaa fi shaki shaki unbay ku jiraan laakiin dani caadi lagama wado marka waxay dhaheen danigana in badan baa nusuusta lagu caayay Ah, hawshaa waa laba qodob qodobka saddexaad ku keenay waxaa weye inay diidaan daliilka waxaa weeye oo ugu muhimsan annaga noogu muhimsan waxaa weeye waxay aaminsan yihiin nusuusta dawaahirteeda axaadiista axaadka qiyaaska axaadiista axaadka nusuusta daahirka caamka hawlaha iyaga caqaa'id inaan lagu sugi iimaaniyaadka lagu sug ilaahay iyo qaybiyaadka iyo janno iyo naar iyo hawlaha midna aan lagu sugi marka waxay dhaheen maadaama hawshu saas tahay aanu marka horeba isbaaro usii dhiganno hee daliilka aan qaybinno wey wixii ku tusahaya danni aan dhahno daliil lama yiraahdo waxa leey amaara li xagga aan u tuurno way wixii qadci ku tusahayana oo caqliga ah qadciga waxa ku tusahaya waxa kamid ah koow caqliga kamid ah ijmaaca kamid ah ee daliil maxaa la yiraahdaa thubuut dalal wa thubuut maxaa la yiraahdaa isha sanad ah oo si aayad quraana ah, hawlaha ayagaana daliil baan ku magacaabayna bay dhaheen way warkaasay degsan warka asaga marka waxaasoo dhan ayaa nimanka ku bixiyey marka warka asaga waxay sheegeen waa baatil warka ay sheegeen oo daldaleen waxba kama jiraan daniga laga jawaabayo shareecada lagu caayo waa daniga amaare iyo xujo iyo burhaan midna aan haysano ilahay caayo rasuulkiisa ay caayan muslimiinta ay caawan laakiin danigu hadduu eh, amaaraad haysto oo xujaj iyo haysto waxbaa lagu dhisaya waana lagu kala baxayao taa horta waa mid midda labaad oo inay yidhaahdaan wixii kutusaya dani baa amaaran u bixinaynaa wixii cilmi kutusayna daliil baan u bixinaynaa asaguna waa farqi baatila oon ayaga cidi uga horraynin w waa jeebkoodii ayagu waxay deegsiyen culimmadii hore iyo selafkii iyo saxaabadii a'imadii hore midna waxaas maysan aqoonin wey daliilku wuxuu ahaa wixii dani kutus wixii cilmi kutusaba dani baa loo yaqaanay marka nusuusta kutusaysaa axaadka ama dawaahirta ama caamka oo qaybiyaadka iyo iimaaniyaadka iyo wax qarsoon kutusaysa iyo ilahay asmaadi sifaatka kutusaysa axkaam baa lagu dhisaya waa laga qaadanaya sida axkaamta camaligaaba looga qaadanaya akaami xukun looga qaadanay marka warka ay sheegeen waa war baatila waxbana kama jiro waxay u diideen ugu muhimsan marka waxaa weeye inay ku diidaan nusuusta aaxaadka iyo dawaahirta iyo cumuumaadka inay ku diidaan ku radiyaan midda noogu muhimsan taa wey taana warkana waxba kama jiraan ayib aan ka socono wixii waama daalu soo maaha waama daalu kii kutusahay soo maaha waqtiga miyaa la gaara waama daalu soo maaha fahuwa naasilu daal ismu faacil ama daalu soo fahuwa naasilu waa midkii taagay oo qotomiyey lidaliili daliilka midka qotomiyaa la yidhaahdaao aa ah, waama daal waa midka qotomiyey oo qotomshay oo taagay weeye calaamaadka taagay weeye wadooyinka waad artay meelaha markii la marayo calaamaad baa la tagaa tabeela la qoraayo taasa wey waxa laga hadlay waama daalu soo maaha fahuwa naaibu midka qotomiye weeye lidliil dliilka midka qotomiyo keena wey wahuwa allahu caza wajal waana ilahay wey dliilka yaa keenay adilada yaa keenay kitaabka qur-aanka iyo sunada iyo howlahan he ilaahay subxaana wa tacaala baa keenay waa isagaa soo dejiyey isagaa qotomiyey oo yidhi daliilkan raaca oo maxaa le ku kala baxa wey nebiga calayh isalaatu wasalaam baa asaguna sidoo kale wuxuu noqonayaa daaliil noqonayo lakiin wadaadadu way kala qaadaan wa alla subaa daali baa la yidhahda nebigana daakir baa la yidhaahdaa daakir maxay tahay yudakiruka nusuusta ilaahay soo dejiya kitaabka qur-aanka ku xusuusinaya wuxuu kule itaqi llah war kitaabka raac culummaduna meeshay fadhiyaan woy culummaduna waa qaylinayaan makarofanada u furanee maxayna leeyihiin waxay ku xusuusinayaan daliilkii la qotumiye waxay ku wallahi ka cabso war aayadda qur-aankaa raac war xadiiskaa raac culummaduna waa kugu qaylinayaan ayib waxa la raacayo muusimka meel kuweynaya maxaa weeye waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada jannada lagu gelahayo ayib lidaliil wa huwa allahu caza wajal waqiila waxaa la yidhi huwa maxaa la yidhaha daaliga iyo wdaliilu daalka iyo daliilu waxaa weeye waaxidun wey hal mid weeya wadaadaha saas jiro wey kalcaalimi walcalimi caalim qof caalimu cilmi badan iyo walcali mid cilmi badan oo kale wey wa in kaana haba ahaado weeye axaduhumaa midkood weeye ablaqu mid ka xeelle midka kalew daliil iyo hadda daal waa kale xeel dheeryihiin wey daliil iyo daal waa kale xeel dheeryihin wey sida caalim iyo calim u kale xeel dheeryihiin wey lanno caliim iyo daliil waa faciil wey marka waxay kutusayaan hee xuruuf dheeraada ay wataan waxayna ku tusayaan macno dheeraada inay wataan cilmi badane iyo tusid badane bay noqonayaan wa qiila waxaa leey huwa daalig eh, addaalu weeye iyo wadaliilu waaxidun baa leey kalcaalimi weeye midka cilmiga badnaa iyo walcalimi kii cilmiga badnaa in kaana haba ahaada wey axaduhumaa midkood weeye caalim iyo calimka weeye tusaale ahaan ablaqa mid ka xeel dheer midka kale wey oo caalim iyo caliim caliim baa xeel dheer wey waa kale xeel dheeri marka waa isku mid dad marayna waa jira wاlmustadilu soo ma aha huwa aalibu waa midka dalbaya lidaliili wاlmustadilu mustadil haddaad maqasho waxaa weeye aad aalibu midka aad aalibu midka dalbahayo oo raadinahayo weeye lidaliili daliilka midka codsanayo laamka hadda uu meesha geliyey macaani badan bay leedahay oo ciiddaa ka badan bay laamku leedahay marka kelimada la geliye marka qaarkood in laamka la yihahdo al laga soo qaadaa laga yaaba lanno markii kelimada al ay ahayd oo tusaale ahaan addaliilu haddaad horey kasoo geliso ka soo geliso lam jar aad ka soo geliso alifka waa la tuuraa waad ogtiin alifka waa la tuuraa marka inay saa tahay u badanta wadaadku isku isticmaalay oo la yihahdo huwaaaalibu daliil in la yihahdo huwaaaalibu addaliil in la yihahdo waa dhici kartaa saas wadaadku ula jeedo haddii la yihahdo huwa walmustadilu waxa weye huwa taalibu midka dalbahayo oo codsanayo raadinahayo weeye lidaliili daliilka ilaa baa lagu fasiri karaa ilaa daliil daliil midka raadinahayo ayib intaba waa noqon kartaa wayacu waan ku dhacayaa wey wayamustadl wayacu mustadl mustadilku wuxuu ku dhacayaa yacu daalika oo mustadilka wuxuu ku dhacayaa cala saa'ili midka daliilka weydiinahayo wey qof baa daliil wey sheekh baad u timid waxaad tihi sheekhu masala xukunkeedu maxay tahay waxaad dalbaysaa daliil wey mustadil baa tahay waxaadna dalbaysaaye daliil baad codsanaysaa wey yaa masale waa masale muhiim ah oo culammada islaamka waxay leeyihin marka caamadu ay dadka waxwey culammada ay wax weydiinahayaan ooy xukun weydiinahayaan ma ra'yigooda iyo waxa iyaga la quman bay weydiinayaan mise qaala allahu tacala qaala rasul ay weydiinayaan waa masale la haya hadda la soco e, ninka ibnu xasm iyo keyrkiis iyo rag badan waxay dhahaan waxaa la weydiinayaa culummada waxa la weydiinaya waxaa weeye ilaahay qowlkiisa qowl rasuul baa la weydiinaya laakiin ra'yiga aaraadooda waxba naga quseeyan waana baail wey mana danaynayo ilaahay baa saa iyo rasuulkiisa la danaynaya wadaadda kale waxay dhaheen may wadaadku ra'yigiisa waa fadwoon karaa way isagoon qofka musafsiga isagoon u sheegin daliil waa dhihi karaa masaladu waa saas iyo saas orod la soco waa dhihi karaa way laakiin ibnu xasam iyo waadiin rag kale waxay dhaheen ma jirto waa inaad ilaahay baa saa iyo rasuulkiisa saas waa inaad tiraahdo almuhim laakiin waxaa laa shaka ah inaad qofka u sheegto nusuusta inaad u sheegto adilada una u sheegto qalbigiisa suu maaa ugu qanco oo qofku ilaahay iyo kitaabkiisa ugu xirmo inay fiican tahay laa shaka midda ayaa dood kama jirto oo hadda jeer markii wax lagu weydiiyo aayad quraan xadiis aad ku fariisiiso ijmaac aad ku fariisiiso haddii waqtigu kuu saamaxayo saasaa fiican weeye ayb laakiin haddii la fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa la yidhi oo sheekho masalada ka hor saas saas weeye hore u soco weligaana aadan maqan qaala allahu tacala qaala rasuulu aadan maqal hadda adiga adu asxaabu ra'yi maxaad ku kala duwan tihiin asxaabu ra'yi nimankaas cabduraay ibn obi waba kuma kala duwanin wey waa khatar wey walmustadilu huwa aalibu lidaliil waa midka daliilka loo dalbaayo wayaqacu wuxuu ku dhacaya mustadilku weeye wayaqacu daalika mustadilka wuxuu ku dhacaya calaa saa'il midka wax weydiinahayo weeye oo fadwadii eh, xukunka raba liannahu maxaa yeelay bugu sheekhu yulabu waa dalbay liannahu asagu ayaa yulabu loo dalbahayaa liannahu asaguna cafwan eh, mustadilku yulabu waa masaa'ilka liannahu saa'ilku yulabu waa loo dalbahaya liannahu saa'ilku yulabu waa loo dalbahaya addaliilu waa loo wuu dalbahayaa min almas-uul cidduu weydiinayo ka codsanhayaa lannahu saa'ilku yaطlub wuu dalbayaa addaliila daliilkii aayadda qurana xadis wuxuu ka dalbayaa min almas-uuli oo huwa almujtahid walmufti walcaalim uu ka dalbaya wuxuu leey daliilkii adilada keen buu dhahayaa ayib wacala almas-uuli buu ku dhacayaa wacala almas-uuli yaqacu dalika w cala almas-uul midka wax la weydinaya muftiga mujtahidkana waa ku dhacaya liannahu asagu yadlubu wuu dalbaayo waa raadinayaa addaliila ayuu wuxuu ka raadinayaa min alusuuli usuushu ka dalbaya usuushuna maxay tahay kitaab alquran walijmac walqiyaas buu ka raadinaya iyo kayrkoodba ayuu ka raadinaya dadka dhib yartaa wuxuu ku yidhi walmustadallu calayhi mustadallu calayhi bismi mafcuul walmustadallu calayhi midka dushiisa wax loo daliilsanayo hee هو الحكم حكم كوي حكم أم حلال أم حرام أم كراهة نقضي أم إباحة نقضي هو الحكم حكم كوي الذي حكم كاس هو التحريم والتحلل الأول آه حكم أم التحريم أم التحلل حلال هالنقضي تحليل هالنقضي متكر هالنقضي kaas waa almustadallu calayh wax wax loo deliisanaya markaad wax baarayso oo adilo baarayso oo rabto xukun inaad hesho maxaad u raadinaysaa inaad xukun ku fariisaad u raadinaysaa huwa alxukmu alladii huwa ataxliilu wataxallul awal والمستدل له مستدل له اسمه اسم فاعل مستدل له midka wax loo daliisanayo lahu liajlihi way loo daliisanayo yaqacu wuxuu ku dhacaa asaguna cala alxukm xukunku ku dhacaa weeye maxaa dhacay lianna daliila daliilka aayadda qur-aanka iyo xadiidka iyo qiyaaska ijmac waxaa tirahdaba yutlabu lahu ee lahu lilxukma loo dalbahayaa waxaa aayadka u raadinayso xadiista u raadinay macaadka u qiyaaska u raadinayso waa inaad xukun aad gaarto xalaal iyo xaaraan iyo wuxuu raba ha noqday aad rido weeye wa yaqa wuxuu ku dhacayaa kal almustadil lahu wuxuu ku dhacayaa weye cala saa'il midka wax weydiinayana waa ku dhacayaawo qofka wax weydiinayo olaa sheekhow masalada iiga warran waa ku dhacayaa maxaa dhacay lianna daliila daliilkii aayadda quraanka xadiiskii iyo ijmac iyo qiyaaskii yuطlab waa loo dalbaya waa loo raadinaya lahu liajli baa loo dalbahayaa adaa waxna weydiiya noo iska fadhina ayaa tiri sheekhow masaladaa ka warran kabacdina hawlbaad nootoo dalab baan galnay oo aayaadka qur-aankaan fiirino kutubtaan fiirino o ijmaacaadkaan firino qiyaaskaan fiirinay marka lianna لأن dليiل wey يطلب له اsaga لأجلihi baa loo dalbahaya wey والاستdلال sooma rabtin اsdlاal haddaad rabto huwa طلب الdليiل wey مطلق haddaad اsdlاal aad maqشho huwa طلب الdليiل wey ama caamiga ha noqdo ama mجتahidka ha noqdo ama طaaلiبcilmi ha noqdo cid raba ha noqdee اsdlاal haddaad maqشho huwa طلب الdليiل wey wlistidlaal huwa alabu daliil waa in daliil la dalbo weeye oo la baaro waqad yakuunu inu ahaada la arka daalika arrintaa inay ahaato min asaa'ili inay ahaato wey ah, min asaa'ili midkii saa'ilka ah, caamiga ahay oo musaftiga ahaa oo su-aasha raba inay noqoto waa laga yaaba lilmas-uuli uu muftiga weydiina waa dhici karta ou leeyahay sheekhow masaladaasaan rabaa maca adilaan kaa rabaa haye waqad yakuunu inuu ahaada la arkaa min almas-uuli ciddii la weydiiyana inuu ka ahaato istidlaalku kii maxaa leeyaha muftiga mujtahidka inuu ka ahaado baa laga yaabaa weeye fi lusuuli usuushana uu fiirinaya usuul maxaa la yidhaahdaa adila alkitaab maxaa leeyaha wasunna walijmaacaat walqiyaas kuwaas haddee usuul loo yaqaanaa ah, ila adilada waa la qaybiya adilo tabaca iyo adilo maxaa leeyaha matbuuca iyo adilo saxiixa iyo adilo faasida macnaha aqsaamta adiladu ay leedahay ilaa sagaal baa meelaasaa la gaarsiiyaa wey adilo eh, maxaa leeyaha saxiixa iyo adilo baatila adilo qadciya adilo daniya howlahaasaa loo qaybiya marka meelaha iyagaa ayaad ah. ka fiirinaysaa in sha allahu tacala hada wabilahi towfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين